bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllahma وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd taariikhdu waa lixdii bisha ramadaan kun afar boqol iyo soddon iyo afartii afartii hijriga waa maalin isniin ah waxaan meeshan ka gudagelaynaa kitaabka la yidhaahdo magaciisa sharxu sunna ama loo yaqaano caqiidat lmusani labadaba la yidhaahdaa waxaa iska le alimaam abu ibraahim ismaaciil ibnu yaxya almusani almasri tilmiidu shaafici waa ardaygii imaamu shaafici calayhi raxmat ullah saan u tegi doonnaa wuxuu qayb ka yahay kitaabkani ama akhrintiisa ama darsidiisu mashruuca ah faafinta kutubtii salafka ridwaan ullaahi calayhim ee ay ka qoreen sunnada oo ay ula jeedaan caqiidada arrintaasoo runtii muhim u ah wakhtigan hadda aan ku jirno oo xilli ay fitanku bateen oo ay wax badan isku qasmeen sunnadii iyo bidcadii iyo muxuu ahay inxiraafaad badan ay faafeen dad badanna ay gashadeen shaatiga ah manhajkii ahlu ahlusunna oo manhajkii salafka iyaga oo eh, xaqiiqadu ay tahay inay khilaafsan yihiin oo manaahij munxarifa ah ay ku socdaan waxyaalaha marka laga maarmaanka waxaa ka mid ah in la faafiyo kutubtii eh, salafka ridwaanullaahi calayhim khaasatan quruuntii hore saddexdii qarni iyo wixii ka agdhowaa taasoo runtii ka turjumaysa manhajkii saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immadii ee ka dambaysayba waxay noo soo hormaray oo aan horay u akhrinay kitaabkii alimaam alismaaciili ictiqaadu ahli sunna oon u malaynaya ramadaankan ramadaankiisii inuu ahaa waa imaam ka mida ah isaguna a'immada shaaficiyada saddex boqol iyo toddobaatan iyo kowgii buu dhintay waxaa sidoo kale ka mid ahaa kutubta caqiidaة الsalaf wa asxaabi اlxadiiث oo uu lahaa alimaam abu cuhmaan الsaabuni isagana min a'immati shaaficiy u ahaa afar boqol afartan iyo sagaalkii buu dhintay isagana kitaabkiisa horaan u akhrinay waxaa ka wada horeeyey kitaabkii alcaqiida الطaxaawiya abu jacfar الطaxaawi saddex boqol iyo labaatan iyo kowgii dhintay isaga madhabkiisu xanafi buu ahaa fiqiga ah laakiin saan tilmaami doono wuxuu arday u ahaa imaam اlmusani kitaabkan haddaan akhrinayno ninka iska leh ayaa sheekh u ahaa طaxaawi oo طaxaawi baa arday ahaa qaraabana way ahaayeen waa u tegi doonaa isagana kutubtii ugu horraysay aan akhrinay buu ka mid ahaa laakiin wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo maxaa yeele waqhtigiisu waa horreeyey waxaa ka mid ahaa kitaabkii lumcat اlictiqaad alhaadi ila sabiili الrashaad oo uu lahaa alimaam abu muxamedin almaqdasi oo ahaa qarnigii aadkii dhintay xambaliga ahaa kitaabkan haddii aan ramadaanka ka hor dhammayno waa iska yaryahay insha allahu tacaala ma badna waxaan rajaynaynaa inaan isla ramadaanka isagana dhammayno risaalo kaleoo aad u yaroo mukhtasar ah oo isla manhajkaas ah oo uu leeyahay alimaam abu bakrin xumaydi cabdullahi bnu zubayr isagana waxa weye imaam waa sheekhii bukhaari iyo muslim iyo sheekhoodii weeye muxuu ahaayey shaaficina sheekh buu ahaa isagana xadiidka ugu horeeya saxiixulbukhaariga inama alcamaalu binniyaat ninka bukhaari sheekha ugu awe sheekha bukhaari uu ka warinayo weeyaan alimaam alxumaydi kitaab yaroo isagana wuxuu leeyahy usuul sunna la yidhaahdo oo isagana mukhtasar ah aaduu yar haddii waqti noo soo haro ramadaanka isagana insha allahu tacala waan ku dari doonaa waxaa intaa dheer kutubtii muta'ahiriinta oo iyaguna fikirka ama manhajka ku socday oo ka mid ahaa alcaqiida asafariniya maa fiiha min almulaaxadaat oon horey u ahrinay sulam alwusuul ilaa cilmi اlusuul alimaam alxakami ama sheikh اlxakami sidoo kaleeto kitaabu tawxiid oo alimaam maxamed bn cabdilwahaab caqiida alwasitiya lsheikh اlislam ibnu taymiya oo iyadana kanadaan ku akhriyay laakiin waxaan u malaynayaa inaysan duubideedu hagaagsanayn marka kutubtaasi waa wixii horreeyey haddana kitaabkan aan meeshan ka akhriyayno waa ama aan ka bilaabayno waa kitaabka sharxu sunna ama caqiidatu almusani labadaaba waa la yidhaahdaa darsigan hore marka waxaan jeclahay inaan ku qaadanno qaybtiisa hore ama dhammaantiiba inaan sharaxno Eh, ama aan caddayno imaamka kitaabka iska leh muxuu ahaa leanna waxaa muhima eh, kitaab la qoray uun oo carabi ku qoran inaad iska akhrisato waxaa ka muxiibsan inaad kitaabka eh, aada akhrisanayso aada abtirkiisa garanayso xaggee buu galaa ninka iskalena aada garanayso muxuu ahaa maqaamkiisa makaanadiisa goormuu ahaa yaa culimo uu ahaa yaa ardadiisa ahaa halkaasaa waxaa kaaga soo bixi karta ninkani culayska uu leeyahay leanna wax walboo la qoro sax maaha nin kastoo hadlana wuxuu sheego sax maaha waxyaalaha marka lagu miisaamo waxaa ka mid a makaanada uu lahaa ninka kitaabka iskale isagaas marka tarjamadiisa inaynu wax yar hormarino ayaan ku hormari doonnaa insha allahu tacaala imaamka kunyadiisu waa abu ibraahiim magaciisana waxaa la dhihi jiray ismaaciil ibnu yaxya almusani meeshii uu ku dhashay ee ku barbaarayna waxay ahayd masar wuxuu caan ku yahay tilmiidu shaafici imaamu shaafici ardaygiisii buu caan ku yahay musanidaasi waa nisba ilaa musayna ah, musaynat bnu addin qoys carbeed oo mudar ku abtirsado waay qoyskaasuu ka dhashay waa nin carabi ah oo carabinimadiisa aynan waxba ku barxanayn wuxuu dhashay alimaam abu ibraahimin ilmusani wuxuu dhashay taariikhda hijriga markay ahayd boqol iyo toddobaatan iyo shan bimacnaa waa qarnigii labaad qarnigii labaad ayuu aakhirkiisii dhashay ayb isla sanadkaa uu dhashay waxaa dhintay imaamkii ahlu misra masr oo dhan ninkii imaamka u ahaa faqiihooda ahaa muxadidkana ahaa alimaam alleyth ibnu sacad ninkaasaa isla sanadkaa dhintay uu dhalanayo musani uu dhalanayo macnaa leyth ibnu sacad waa ninka imaamu shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa iyo axmed ibnu xambal iyo raggaasuu la wasan yahay hadduusan kaba horrayninba waa midka ay <coughs> ay leeyihiin ragga qaarkood lay afqah min malik baa la yidhaahdaa cilmigiisii arda fiican oo qorto oo sida a'immada kaloo kale faafisa ayuusan helin laakiin lay ibnu sacad kama liidanin imaamu maalik iyo shaafici hadduusan ka horrayninba xagga fiqiga imaamkaas oo masar imaamkooda ahaa sanadkuu dhintay ayuu dhashay musani dhashay qoys wuxuu ka dhashay caan ku ahaa cilmiga waxaana ku tusaya walaashi waxay ka mid ahayd ardadii imaamu shaafici majliskiisa fadhiisan jirtay cilmiga ka qaadan jirtay saas daraaddeed baa a'immada shaaficiyada qaar ka mid ah wax ka soo guuriyey musani walaashi oo a'immada shaaficiyaday ku jirtaa waxaa ka soo guuriyay maalan alimaamu araafici fii kitaabi zaka buu wax kaga soo guuriyey subki iyo isnawi iyo iyaguna waxay ku dar fi waxay ku dareen gabadha iyada aimada shaaficiyada oo musanib iyo walaalo ahaayeen sidoo kale ninka la yidhaahdo arabiic ibnu sulaymaan almuraadi oo isagana ardadii shaafici ka mid ah laakiin ka yaraa musani wuu ka yaraa musani wuu ka yaraa wuuna ka dambeeyo isagaa ku tukadayba markuu dhintay rabiic ibnu sulaymaan iyo musani wuxuu qaraabay ahaayeen xagga nuugmaday qaraabo ka ahay oo isku naas bay nuugeen walaalay ahaayeen xagga nuugmada abu jacfarin aaxaawi oo ninkan soo sheegnay ah imaamu axaawi caqiidadu taxaawiya iska leh isagana abtibuu u ahaa oo walaashii baa dhashay yani musani walaashii baa dhashay musani baa abti u ahaa waxay tilmaamaysaa marka inuu qoys iyo raas cilmi caan ku ahaa inuu ka soo jeedoo ka dhashay alimaam eh, abu ibraahimin almusani culimadiisa marka la yidhaahdo kutubta u turjumtay ma aynan sheegin culimmo badan umayna sheegin sabab bayna leedahay waxaa ugu caansanaa culimmadu cilmiga ka qaatay sheekhiisa alimaam moxamed ibnu idriisin ishaafici oo aan tilmaami doonno sida uu cilmiga uga qaatay si gooniya ugu ta'auray wuu laasimay ardadiisa khaaskaabuu ka mid ahaan jiray ilaa uu imaamu shaafici markuu dhintay isagaa ku tukaday isagaa salaatuljanaaza ku tukaday oo aasay imaamu shaafici caleyh raxmatullah weliba wasiyo khaasuu u dardaarmayoo imaamka oo xanuunsanaya ayuu u yimidoo markaasuu ii dardaaran dardaaran aad u caja badan oo runtii mu'ahir ah ayuu u dardaarmayoo kutubta taraajimtu ay qoraan <clears throat> marka ardaygiisa khaasku ahaa imaamu shaafici buu si gooniya u laasimay laakiin waxaa ka mid ahaa culimmadiisii wax ka qaatay nin la yidhahda caliy bnu macbad ibnu shadaadin albasri oo a'immada waaweyn ka mid ahaa waxa uu ka wariyaa ninka la yidhahdo moxamed ibnu xasan ashaybaani ardaygii abu xaniifa sheikhii shaaficina ahaa ayuu wuxuu ka wariyaa kitaabkiisa la yidhahdo aljaamicu alkabiir iyo jaamic asahiir labadaba isagaa ka wariyay ninkaasina sheekh buu u ahaa shuyuukhdiisa waxaa ka mid ahaa nucayb bnu xamaadin alkhusaaci imaamkii sunniga ahaa ee isagana muxadidka ahaa ee aada ugu adadkaa sunnada iyo caqiidada salafka wuxuu ka mid ahaa raggii muctasim ninkii la dhihi jiray khaliifkii ree bnilcabaas raggii uu xidhxidhay buu ka mid ahaayo fitnadii khalqil qur-aanka la dhihi jiray ayaa loo xidhay oo ku adkaystay la kari waayey kadibna isagoo xidhan buu wuxuu ku dhintay sijni buu ku dhintay rag badanoo noocaasaa jiray yani imtixaankii madaxdii reer bani lcabaas ee muslimiinta markaa madaxda u ahaa laga soo bilaabo ma'muun iyo waahiq iyo muctasim iyo taqriiban dhowr isdaba joogay baa waxay qaateen fikirka caqiidada muctasilada madaxdii hadday qaateen wadaadadii muctasilada waxay ku qanciyeen culimmada caalamulislaami joogta ha la imtixaano ninkii dhihi waayey qur-aanku waa makhluuq ama ha la dilo ama xabsiga ha la dhigo arrintaasaa marka culimmadii lagu bilaabay nin kastoo caan ahaaba la soo qabtay marka oo la yaqaanay raggii marka dhowr bay noqdeen waa la qaybsamay nin ruqsaduu iska qaatay oo si aan loo xidhin oo loo garaacin oo loo dilin afkuu kaga dhawaaqay isagoon rumaysnayn waa fakaday ragga qaarkoodna waa ku adkaysteen oo waxay u qaybsameen wax xabsiga ku dhintay wax la dilay iyo wax markii dambe nin mutawakil la yidhaahdo oo ka dambeeyey iyaga oo xilka uga dambeeyey oo caqiidadii muctasilada bedelay oo sunnada qaatay baa culimmadii soo daayay imaam axmed baa qoladaa ka mid ahaa markaa dambe xabsiga ka baxday oo muxuu ahaayey raggii sabray ah raggii dhintay ee la laayay waxaa ka mid ah xabsiga ku dhintay nucaym xamaadkana ka mid ah axmed ibnu nasrin khusaaci baa ka mid ah alimaam albuwayti baa ka mid ah abu yacquubin albuwayti ardaygii shaafici ee kaba weynaaba ninka la yidhaahdo musani yani yaa ka mid ah raggii xabsiga ku dhintay oo masaladaa darteed u dhintay manaa rag badanoo noocaasaa jira ayb culimmadiisa waxaa ka mid ah asbaq ibnu naafic rag noocaasaa sheekho sheekhyo u ahaa ma sheekhyo badnayn oo lagama war sheekhyo badan lama soo guurinin waxay yidhahdeen laba arrimood baa sababa ah inay culimadiisu yaraato waa midda koobaade mulaasamatahu shadiida lishaykhihi shaafici shaafici baa cid kasta kaga filaaday maxaa yeelay hadday xadiis tahayna shaafici waa marjic hadday fiqhi tahayna waa ninka kulmiyey weeye madhabkii muxadisiinta iyo madhabkii ahlu isu geeyey waay oo fiqhi meel buu u joogaa hadday luqad tahayna wuxuu ka mid yahay maraajicda luqadda carabiga ah alimaamu shaafici oo shaacir gabayaabuu ahaayoo loogu noqdo luqaddii carabiga ahayd iyo tasaariifteeda iyo usuusheeda marka imaamu shaafici buu ku gaabsaday wax alla wuxuu rabay ba isagu ka helay saas daraaddeed meel kaleba uma dhaqan midda labaad ee yaraysay culimmadiisu waxa weeyaan ma uusan samaynin inuu caalamulislaami uu u safro oo baqdaad iyo eh, madiina iyo dhulkii cawaasimtii iyo xawaadirtii cilmiga ragga rixlada sameeye ma ahayn illan waxay samayn jireen culimmadu intuu beledka markaa uu joogo culimmada joogta cilmigeeda ka qaado ayuu markaa kadib u safri jiray in uu caalamka soo maro oo culimmada cilmi ka soo qaato marka isagu waxaa la yidhahdaa rixladiisu ma rixlo badnayn saas daraaddeed muusan culimo badan la soo kulmin wixii masar yimid ama joogay buu cilmiga ka qaatay ayib taa marka waa mashaa'ikhdiisa iyo culimmadiisa weeye laakiin xagga ardada ayaa wuxuu lahaa ardo aad u fara badan oo ka aflaxday sida uu leeyahay alimaam subki caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay mashriq iyo maqribba cilmigiisu waa gaadhoo ardadiisu way gaadheen yani dhinac walbaa looga yimid oo cilmi laga qaatay waxaa ka mid ah ragga caanka ahee taqaanaan ee cilmiga ka qaatay alimaam imaamu ala'ima abu bakrin moxamed ibnu khusayma imaam aima waad garanaysaan saaxibu saxiix waa kitaabi tawxiid wa min asxaabi alwujuuh fi lmadhab shaafici ninkii caanka ahaa ninkaasaa ardadiisa ka mid ahaa ibnu khusayma waxaa ka mid ahaa ardadiisa wax ka qaatay abu jacfarin altaxaawi saan soo tilmaannay oo abtina uu u ahaa isagu eh, madhabkiisu waa xanafi buu aha markii dambe xanafi buu ahaa madhabka abu xaniifa raggii faafiyay buu ka mid ahaa taxaawi laakiin ardaygii muzani buu ahaa oo hadalladiisa waxaa ka mid ahaa awalu man katabtu canhu alxadiida almuzani ruuxaan xadiid ka qoro waxaa ugu horreeyey buu yidhi musani baa iigu horreeyey buu marka ardadiisii waay imaam jaliil ahaa waxaa ka mid ahaa abulqaasim ibnu bashaar alanmaati shaykhu ibnu surayj abulcabaas ibnu surayj oo aimada madhabka shaaficiga ugu caansan ka mid ah ninkaas ninkii sheekha u ahaa abulqaasim la dhihi jirayna wuxuu ka mid ahaa ardadii musani buu ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ragga isaga zakariya bnu yaxya saaji shaykhu lbasra oo labadaa nin baa weliba waxaa la yidhahdaa cilmigiisa aada u qaaday oo abulqaasim iyo zakariya bnu yaxya saaji labadaasaa ardadiisa khaaska ah ee cilmiga musani faafiyey ahaa macna zakariya bnu yaxya saajigaasi waxaa arday u sii ahaa ninka la yidhaahdo abulxasan alashcari abuan xasan alashcari ayaa wuxuu ka qaatay xadiidka iyo maqaalaatu ahli sunna maqaalaatu ahli sunna yacni ahlu sunnaha iyo madhabkooda abulxasan alashcari wuxuu ka qaatay ninka la yidhahdo zakariya ibnu yaxya saaji isagana waxaa sheekhu sii ahaa muzani baa sheekhu sii ahaa halkaasaad marka ka garan kartaan muzani iyo abulxasan alashcari intee udhexaysa xataa ma soo gaadhin soo ma ma soo gaadhin yani waxa weeyaan eh, ninka la yidhaahdo eh, imaamu wuxuu dhacayaa qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad ama abulxasan alashcari qarnigii saddexaad buu u gudbaya waa yani waxa weeyaa ninkan ashcariyadu ay ku abtirsadaan ay yidhaahdaan ahlusunna waxaan ashcariye ahaynba ahlu sunna maaha bimacnaa waxa weye qarnigii afraad wixii ka horreeyoo dhan ahlu maaha saasay imaanaysaa waana maquulo aada khatar u ah halisu abulxasan ibnu jusaan nin la yidhahdaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa abu muxamed cabdiraxmaan ibn abi xaatim araazi imaam wa isagana aimada caankuu ka mid yahay cabdiraxmaan ibn abi xaatim araazi waa ninka iskale kitaabulcilalka aabbihii abu xaatim iyo abu zurca cilmulcilalka ninkii ka wariyey waa kitaabucilalkan caamkaa wariyey sidoo kaleeto waa ninka iskale kitaabu tafsiirkan oo muxuu ahay sanad kale ninkii lahaa wey imaam caan abuu ahaa arday buu u ah wakafaa bidalika faqran alimaamu almusani inay intaasi arda u ahaayeen baaba ku filanba yani rag caan ahaa oo aalam caalamulislaami taariikh lahaa oo yani mawaaqif lahaa ayay ahaayeen ragga iyaga macnaha alimaamu almusani caleyh raxmat ullah oo saaxibulkitaab ah aad baa loo ammaanay taraajimtiisa kutubta wax ka qortay markaad fiiriso nin aad loo ammaanay buu ah waxaa lagu ammaanay shiddat lcibaada aad buu u cibaado badnaa waana sidii culimada lagu aqoon jiray ilaa ay ardadiisa rag ka mid oo la kulmay ay leeyihiin maa ra'aytu calaa karati man laqiitu ashadda ijtihaadan fi lcibaadati min almusani weligay ma arkin buuhi anoo dad aad u fara badan culimo badan adduunka maray oo la kulmay haddana weligay nin ka dadaal badanoo cibaadada kaga dadaal badan musani ma arkin buuhi yani kaana haaya fi lcibaada ilaahay cibaadadiisa wuxuu ku ahaa caan ilaa ragga qaarkood ay leeyihiin wax la midanoo weligana maana arkin mana cibaada badnidiisa mana ardadiisa nin ka mid a wuxuu leeyahay habeen habeenaha ka mida oo hawadu aad u qaboobayd oo xagaaya ayaa oo uu indhaha ka jiran yahay oo cudurkan bakoorada la yidhaahdo ama daafka la yidhahda indhaha ka haya hawaduna aad bay u qabowda marka wuu ducaysanayaa oo wuu tukanayaa wuu lulmooday marka intuu kacay buu soo weysaystay weysadii buu soo cusboonaysay haddana wuu ducaystay wuu waday haddana waa lulmooday haddana wuu kacay oo weysadii buu soo cusboonaysay toddobiyo toban goor buu soo weysaystay buui ka war toddobiyo toban goor intaa muxuu la dagaalamayaa hurdadu iska kicinaya saysan cibaadadu kala guyan yacni halkaas marka waxaad ka garan kartaan cibaado badnidu waxay ahaan jirtay miisaan lagu garto imaamka imaamnimadiisa iyo tadayunkiisa ka turjumtay ahaan jirtay waa waxa hadda isbedelay waay yacni wax weeyaan wadaadka haddiiba la arkaba inuu cibaado badan yahay xoogu qur-aan aqsis badan yaho salaad badan yaho safka hore ku dadaalahayo waxaaba la leeyahay war war sheekh waayahan da miyaad suufiyooday baa laleeyahay war miyaad suufiyooday mise waa soo wadwadataa baa laleeyahay aimada kulli taraajimtooda fiir ragga caanka ah waxyaabaha lagu tilmaamay waxaa ka mid a cibaado badnida waxyaalaha waayaan dambe qasmay bay ka mid tahay ayib waxyaalaha lagu tilmaami jiray waxaa ka mid a oo runtii tilmaamaha la siiyey oo ragga u turjuma ay isku waafaqayeen waxaa ka mid ahaa inuu ahaa iqa fi lxadiid nin dhanka xadiidkana aada loogu kalsoon yahay buu ahaa oo xadiiska laga qaato calaa qilatin fi riwaaya warinta xadiidka uu wariyo ma badnayn oo uu xadii yaraa axaadiista laga wariyo ma badna sababta keentayna waxay ahayd xadiidka uu yaqaanay oo iqu ahaa oo waxaa kutusaya mu'alafaadkiisa iyo ardadiisaa kutusaya laakiin wuxuu ku mashquulay baab kale ibni aadamka ilaahay tabaaraka watacaala awooda muusan siinin inuu wax kasta istiicaabi karo saas daraaddeed dhanka fiqigu u batay saan u tegi doono laakiin dhanka xadiidka iqu ahaa oo waa laysula ogolyaho wax duray dhanka xadiidka ma jiro wax ka sheegay waxaa kaleetoo lagu tilmaamay inuu ahaa yani waxa weye hawaasan fi lmacaani daqiiqa wa xaadiqan fi lfiqhi baa la yidhaha fiqiga iyo macaanida oo lagala soo baxo nusuusta wuxuu ahaa la yidhi nin aad u tiim bada oo aad u xeel dheer oo weliba meelo aan la fidi karin wax kala soo baxuu ahaan jiray saasaa lagu tilmaamay raggii u turjumay saasay ku wada tilmaamayaan yaani waxaa kale jira ilaahay tabaaraka wa aimada eh, yani fiqiga ama kutubta qora eh, ilaahay tabaaraka wa cilmiga fiqiga iyo fahamka waa kala siiyey waana u kala badiyey miisada fiqiga la yidhaahdo iyo fahamka iyo istimbaadku kuma xidhna ninkani kutub badan buu akhriyey mutaalacadiisu waa waasic xadiid badan buu xifdiyey ee mas'alada la soo bixidda axkaamta waa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu dad gooniya siiya w waa kii nebigu lahaa sal lla alay wasalam ruba xaamili fiqhin e hayra faqiih wa ruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu waxaa badan mid fiqigii xambaarsan qur-aankii buu xambaarsan yahay sunnadii buu xambaarsan yahay laakiin faqiih ma ah mid baa fiqi xambaarsan laakiin wuxuu u xambaarsan yahay u gudbinayaa mid isaga ka faqiihsan ah, xadiiskii iyo aayaddii iyo cilmigiibuu u gudbinayaa ardaygiisa ardaygiisaa marka ka faqiihsanoo wuxuu kala soo baxayaa wuxuu shaykhii ka soo saari waaya marka masalatulfiqigu waa masale aan sahlanayn alimaamu almusani caleyh raxmatullah marka wuxuu caan ku ahaa masaladaasoo caamku ahaa aahaartiisa iyo kutubtuu ka tegayna way tusaysaa inuu eh, aad iyo aad ugu horreeyay baabka isaga waxay ku tilmaamaan oo kale sidoo kale eh, quwat alxuja cinda almunaadara wuxuu ahaan jiray markay dood noqoto nin aan laga xujo iyo garhelin buu ahaan jiray xujada yaqaana oo muxaajij ah oo munaadir ah oo nin isku taagay uusan dhulka dhigi karin sida uu xujada u helo ilaa uu imaamu shaafici sheekhiisii baa wuxuu ku yidhi low naadara ashayطaana laqalabahu ah, wax kale iska daaya xataa hadduu shayطaan la doodo wuu ka rayn buui ah, sheekhiisi baa xataa uga markhaati marka nin xujo adag buu ahaan jiray oo munaadir ah oo muxaajij ah oo aad looga looga haybaystuu ahaan jiray macnaha eh, imaamu shaafici caleyh raxmat baa sidoo kale intuu fiiriyey markuu ardaygu ahaa garo oo hadda yani rag baa uga weynaa imaamu shaafici wuxuu la joogay taqriiban ilaa imaamu shaafici markuu geeriyo imaamu shaafici wuxuu geeriyooday laba boqol iyo iyo afartii buu geeriyooday musanina wuxuu dhashay boqol iyo toddobaatan iyo shan sooma marka meeqo weh waa labaatan iyo sagaal sano labaatan iyo sagaal sano intuu yaraa ka sar taqriiban fi xuduud waxaa la dhihi karaa labaatan sano dhowr iyo labaatan sano la joogo saas maanaa muddadaasuu cilmiga ka qaadanayay oo uu la joogo imaamu shaafici marka wuu la yaabay imaamkaa la yaabay ninkan iyo caqli badnidiisa iyo fitnadiisa iyo dakaagiisu la yaabay markaasu wuxuu yidhi latudrikanna zamaanan takuunu aqyasa ahli dalika zamaan waxaad gaadhi doontaa buu buuhi zaman aad noqon doonto zamankaa dadka jooga midka ugu qiyaas ka yaqaana qiyaasku waa yani wax weeyaan in faraca iyo asalka la haleeshiiyo oo qawaacidda furuucda la haleeshiiyo waa fani aad u qiimo badan wa waxyaalaha lagu tilmaamay waxaa ka mid ah alimaamu musani oo qolyaha u turjumay ay ku tilmaameen ashidda fi الzuhdi wاltaqalul min addunya wاlwarac zuhdigiisa aad u badnaan jira oo adduunyada nin aad yani ugu yar buu haya shanigeeda waana warac badnaan jira oo xalaal miirad badnaa aad buu u xalaalo miirad badnaa ilaa ay ammada qaarkood yidhaahdeen dariiqadiisii uu ku noolaa wax la xamili karaba ma ahayn maba la xamili karaba yaani nin adduunyada iyo isku mashquuliya ma ahayn xogaa yaroo yaani shadafulcaysh yaani nafku celis ah uu ku noolaa saasuu marka doortay saas daraaddeed sida imaamu dahabi uu leeyahay isagoo caan ahaa oo aad u caan baxay oo la yaqaanay buu haddana raggii wuxuu ka mid ahaa aan xil qabanin oo aan qaalinimo qabanin buu ka mid ahaa oo salaatiinta ka cararay rag noocaasaa jira baashan jagadae hadda laysku leynay soo culimmadii hore markaa taariikhdooda akhridaan rag baa loo garaaci jiray kaaray xil qabo ah, qaalli baa lagaa dhigi rabaa markuu maqlo wuu dhuumana waa la raadin waa la raadin waa la soo hela waa la garaaci waryaa qaalin noqo war ma noqonayo ah bahashan soomaaliya isku laysa waa bahashii raggu ka carari jire ragna waa lagu garaacaya war noqo dadna wayba isku dilahayaan oo way isku burburiyaan soo kaafiya kala dheerima marka raggii wuxuu ka mid ahaa yacni ka cararay qadaaga ka cararay buu ka mid ahaa maca cilmihi iyo shuhradiisa aad buu u warac badnaa masaladana masale culimmadu caanay ku ahayeen buu ahay sideedaba ogaada masalada waraca iyo is-ilaalinta iyo ruuxu inuu afkiisa iyo adinkiisa iyo calooshiisa iyo inuu ilaaliyo oo xalaal miirto oo u isdhowro oo taxadaro waa sifo nusuustuna sheegtay culimmaduna ku tilmaanaan jireen waxyaalaha hadda lumay ka mid tahay ilahay amarkii marka hadda fiiriso ninka cilmiga loo ictiraafi ee la daba yaaci ee isagaa dadka ugu sheeksan la dhihi khatarta ah oo laga yaabo xataa alqaab waaweyn ee uusan qaadi karin korka in laga saaro shaykhulislaam iyo muxuu ahay fulaan iyo waa ninba ninku ka cayb badan yahay ah, ka cayb badan yahay oo ka dhiiranaan badan yahay oo is-ilaalinaynin oo wax walba qasanahayo oo a ah, yacni maqaayiista isbashatashabay ka mid goormay ahaan jirta ninka noocaasoo kale marka la arko waxaa la dhihi jira waa faasiq fii diinihi faaxishka ahe mutafaxishka ahe xataa cilmi kasta hadduu xambaarsan yahay aan waraca iyo is-ilaalintii lahayn maca cilmihi haddana maca dalika waxaa la dhihi jiray muxuu ahaay waa alqaab kaluu lahaan jiray marka a'immadu waxay caan ku ahaan jireen iyo culimmada lagu yaqaanay waraca is-ilaalinta isdowridda inuu quudkiisiiyo wuxuu cunayo fiiriyo oo afkiisa ilaaliyo adinkiisa ilaaliyo akhlaaqdii qur iyo sunnada lagu aqoon jiray taana caan buu ku ahaa sidaas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa wuxuu dhaqi jiray dadka dhintay amwaadda dadka dhintay buu dhaqi jiray muxuu u dhaqi jiray inuu qalbigiisu ku qoyo bilaash buu ku dhaqi jiray xoole kuma qaadan jira ilaa uu sheekhiisii shaafici caleyh raxmat ullah markuu dhintay isagaa dhaqay isagana keliya meehe amwaadda dhimatay isagaa dhaqi jiray oo caadi bay u ahaan jirtay ayb sidaas marka waxa weeye tilmaamihiisa weeye madhabkiisa fiqhiga haddaan u nimaadno alimaam abu ibraahim almusani dhanka madhabka fiqhiga ah maxaa madhabkiisu ahaa saad soo sheegnayba madhabkiisu wuxuu ahaa madhabka imaamu shaafici wuu laasimay fiqhiguu ka bartay wuu ku ta'auray oo aad buu ugu sa'moobay wuxuu ka mid ahaa ardadiisa ardada imaamu shaafici dabaqada ugu koraysuu ka mid ahaa sida uu ku tiriyey alimaamu subki iyo kayrkiiba ay ku tariyeen altabaqa aluulaa oo la fadhiisatay shaafici oo laasimtay oo cilmiga ka qaadatay buu ku tirsanaa laanna imaam walba ardadiisu waa tabaqaad tabaqada horuu ku jira rag ka horreeya waa jiraan sida buwayti oo kale alimaam buwayti abu yacquub in albuwayti isagu waa ka horreeyo dee laba boqol iyo soddon iyo kowgii buu dhintay waa ugu horreeyey marka imaamu shaaficina waa uga horreeyey oo eh, xataa marbaa waxbaa dhex maray labadooda la dhihi karo mxuu ahaye eh, eh, mxuu ahaye waa waa abiicat laqraan ama kalaamu laqraan oo waxaa laga wariyaa aqaan siday u sugan tahay alimaamu albuwayti in la weydiiyey musani markaasu iyo shaafici arday muu ahaa ilmo yar buu ahaa buuri hadal kalena waa laga wariyaayo uu dhihi jiray isaga iyo musani iyo xarmale iyo ma cafinayo dadka kale waa cafinaya waxaa la yidhahdaa marka waxbaa dhex maray sideedabana waxaa la yidhahdaa culimmada meesha ku wada nool waa bini aadamo waxyaalaha dhex mari kara aqraanta saasoo kale meel ugu wada nool ee isku filka ah waxyaalaha dhex mara waxay isku tuurtuuraan ay is yidhaahdaan waa miduu imaamu dahabi lahaa kalaamu laqraani yuwa walaa yurwa ah, yani waa la duubaa hadalka noocaasoo kale lama wariyo bimacnaa waxba laguma qaybsado leanna waxbaa dhex mari ama yani e, nooc isqabashaa dhex mari ama xasad baa laga yaaba inuu dhex maro ama waxba isqabasho waxbaa dhex maraya macnaha marka taasi waxba uma dhimin alimaamu almuzani caleyh raxmat ullah hadalka imaamu albuwayqi meel baa la saaray imaamu dahabi baa ka jawaabaya e, saas wey macnaha marka madhabka shaafici ragga ugu waaweyn buu ka mid ahaa bal inuu fiqhiga barto musani waxaa ku tawjiihiyey oo kula taliyey imaamu shaafici markuu arkay caqligiisa iyo wiilkan yarka ahe caqliga badan fahmada badan wuxuu ku yidhi cilmiga fiqhiga baro wuxuu ka leexiyey wixii loo aqoon jiray cilmulkalaamka cilmiga munaadarada iyo jadalka iyo cilmigaasuu yidhi iska daa kaas kaasi muxuu ahaye faa'iide ma leh ee cilmiga fiqiga qaado markaasuu imaamu musani u leexday inuu cilmiga fiqiga imaamka ka qaato ilaa uu ku noqday imaam min ala'ima saas man wuxuu aad iyo aad ugu dadaalay maca mujaalasati isagoo imaamu shaafici la fadhiistay oo cilmiga toos uga qaatay iyo haddana wuxuu xoogga saari jiray kutubtii shaafici maalan imaamu shaafici kitaabkiisa risaalada wuxuu leeyahay musani qara'tu kitaaba اrisaalati lishaafici hamsa miata mara ah, kitaabu risaala oo shaafici leeyahay shan boqol oo goor baan akhriyay buuri maa min maratin minha ilaa wastafadtu minha faa'idatan jadiida buuri shantaa boqolee gooren akhriyey mar kastoon akhriyoo ka midaba faa'iide cusub baan kala baxayay buu lahaa yuu oo mar hore aan ii bixin buuri faa'iide mar hore aan ii bixin umbaan la baxayay buu kolba kitaabka risaala imaamu shaafici caleyh raxmat ullah waa kitaab qayim jiddan ah in in in daalibku akhristana way fiicanta waxa akhriyey oo tadriisiyey si fiican weliba muxuu ahaayey ood heli kartaan oon u malayn inu musajal yahay muxuu ahaayey doctor cumar iimaan doctor cumar iimaan baa duubay si fiican buu weliba uu duubay marka eh, waa risaaladu aad bay muhim u tahay waa kutubta maraajicda waa culuum fara badan cilmiga musطalaxa iyo usuululfiqiga risaaladii ugu horraysay laga alifay iyo yani waxa wey waa waa waa waa asal min alusuul aad bayna culimmadu ugu dadaali jireen marka kitaabkaas buu aad u akhriyey eh, marka kadibna eh, alimaamu almusani wuxuu ka mid ahaa culimmadii u khidmeeyey madhabka shaaficiga bacda albuwayti madhabka imaamu shaafici waxaa faafiyey oo u khidmeeyey oo u adeegay musani buu ahaa ninka faafiyey isagu ahaa macna oo sida uu leeyahay muxuu ahaayey alimaam bayhaqi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay waxiina waqaca lilbuwayti maa waqaca kana alqa'imu biاltadriisi wاltafqihi cala madhab الshaafici almusani markii alimaamu albuwayti ardaygii shaafici wixii ku dhacay uu ku dhacay oo xabsiga la geliyey saan soo tilmaanay ayaa booskiisii waxaa istaagay oo madhabka imaamu shaafici darsidiisa iyo dadka bariddiisa isu taagay buu yidhi musani baa isu taagay isagaasaa marka madhabku gadaashiisa uu ka faafay oo kitaabkiisa aan u tegi doonno en tilmaami doonno mukhtasaru lmukhtasar waa kitaabka aslanba ta'liifka madhabka shaaficigu uu ku dureersado waay ama raad raaca wey sidiisaba waan u tegi doonaa insha allahu tacala waan tilmaami doonaa alimaam ibn cabdilbar abuu cumar ibn cabdilbar imaamu lmaqrib wuxuu leeyahay markuu tilmaamayey alimaamu almusani wuxuu yidhi lahu calaa madhabi shaafici kutubun kaiira lam yalxaqhu axadu fiiha walaqad atcaba annaasa bacdahu ah. wuxuu leeyahay kutub uu madhabka shaafici ka alifayoo fara badan waa laga daba tegi waayey buuri gadaashii cid gaadha waa la waayey buuri dadka ka dambeeyey oo dhanna waa daaliyey buuri ya laqad atcaba annaasa bacdahu nin ka daba tag isiri oo dhan waa daalay oo waa gaari waayey buuri bimacnaa waxa weeyaan ta'liifaadkiisa iyo cilmiguu ka tegey khaasatan madhabu shaafici iyo khidmayntiisa nin la gaari karo ma ahayn nin la gaari karo ma uusan ahayn sidaas wey marka ayib taasi marka waa madhabkiisa fiqiga wa madhabkiisa caqadiga ama caqiidadiisa iyadana wuxuu ahaa caqiidadiisu salafiyu lcaqiida buu ahaa waxaana daliilu ah risaaladan haddaan akhrin doono sharxu sunna waxaa kaloo daliilu ah nuquul fara badan oo laga soo guuriyey oy ardadiisii la kulmay ka soo guuriyeen oo masaa'ilulcaqiida ku saabsan masalada khalqul qur ku saabsan masaa'il fara badan ku saabsan oo ay ardadiisii ka maqleen baa jira oo saa loo soo guuriyey saas daraaddeed nuquusha iyo kitaabkaniba waxay ku tusayaan inuu ahaa calaa madhabi ahli sunna calaa madhabi salaf oo uu ka soo gaadhay shaafici iyo maalik iyo a'immada uu ka soo gaaray madhabkaasuu ku sugnaa iyadoo ay saas tahay haddana waxaa laga maarmaana inaynu ogaano sideedaba ninka culimmadaee caanka ah ee wakhti jooga ummadda jamaahiirteeda agtooda qabuul buu ku leeyahay laakiin haddana cid uun muxuu ahay waxoogaa uun qodo qodaysa la waayi maayo soo ma cid uun waxoogaa wax ka sheeg sheegto meelahaas la waayi maayo waa sunnatullaahi waay oo dee ambiyadii iyo rusushii baad nabadgeli weyday iyo saxaabadii nebiga yaa nabadgelaya waay saas marka wuxuu ahaa rag ay rag xasad iyo waxoogaa cadaawad u hayay baa waxay ka faafiyeen inuu qabay mas'ale khatar ah oo ay jahmiyada iyo muctasilada iyo qabeen oo inxiraaf ah oo ah masalada la yidhaahdo khalqu lqur'aan ah, yani waxay ka faafiyeen inuu qabay qur-aanku ma hadal allah mise waa makhluuq markay soo istaagtay waa masale dib laga itaareeyey saan u tegi ayay waxay leeyihiin qaarna wuu ka aamusay oo sidii la rabay uu jawaabi waayo qaarna waxay wariyeen ma ahee wuxuuba yidhiba qur-aanku waa makhluuq annagaa ka maqlay warkaasaa marka faafay oo meel walba gaadhay oo mashriqi maqrib meelo badan tegay war been abuuraduna ah oo lagu been abuurtay ilaa sheekhiisa nucaym bni xamaad ayaa warkii intuu gaadhay buu isagoo meel sidan oo kale loo fadhiyo loo dhan yahay ayuu weydiiyey yidhi musaniyow masalada maxaad ka qabtaa markaasaa wuxuu yidhi alqur'aanu kalaamullahi hayru makhluuq warka bannaanku dhigay markaas ilaan imtixaan baa markaa taagan markuu ka jawaabay ayuu wuxuu ku yidhi nin waan iska waan iska dhuumanahaye waad i muujisay buu ku yidhi yacni imaamku mas'alada muusan aada ugu dhiiran jirin oo wuu ka gagaabsan jiray wuu ka warwareegi jiray wuxuu ga warwareegi jiray laba qodob mid weeyaanoo horta mas'alada seefteedii baa taagnaydoo qoortaa layska gurahay ragna xabsigaa lagu gurahay marka intaad u dhibaato geli lahayd in lagu soo istaajiyooo lagu yidhaahdo war ma qabtaa mise ma qabtid ood imtixaan geli lahayd iska gagabo way ku jirtay iska gagabo xoogaa ka sarbeebso ka warwareeg taa way ku jirtay saas daraaddeed markan dambe uu nucaymna xamaad weydiiyey oo uu ka jawaabay wuxuu idhi nin waad bannaankaad isoo dhigtay buui bannaankaad isoo dhigtay mar ardadiisu weydiiyeyna wuxuu ku yidhi saasuu ugu jawaabo wuxuu yidhi niman yahow eh, waxaa jira waad ogtihiin inaan muuqdaan diidanahay oo masaladani oo nimankii muctasiladiibaa dowladda haysta oo ninkii warkiisa la bixin waayaba soo qabanahay marka waxoogaa ruqsadaasuu iska qaatay masalada labaadii waxay ahayd oo uusan aad ugu cadcadayn masaladan intii hore wuxuu ku mashquulsanaa fiqhiga oo fiqigaas baa ka mashquuliyey masaa'ishan iyo ka hadalkooda mas'alada been abuuradka sheekha laga faafiyey waa mas'alada keentay inuu risaaladan alifo sababu ta'liif hadihi risaala ama hada alkitaab sababu ta'liifihi waa firyadaa iyo iftiraagaa sheekha ka faafay ah, rag bay u tagtay arrintii kadibna saan u tegi doonno su-aal bay soo weydiiyeen kitaabkanuu ka alifay marka risaaladanu ka alifay oo kaga jawaabaya sidaas way macnaha marka laa shaka inuu ahaa imaam min a'immati sunnah arrintaasi lagu tuurayna inay tahay arrin aan saxsanayn waana u tegi doonaayo kitaabkiisaaba dee markhaati u ah ayib kutub fara badan buu ka tegay alimaamu almusani caleyh raxmatullah laakiin kutubtaasi badankeed waa la la'yahay waa mafquuda kutubtiisa soo ma ogedin kutub fara badanoo culimmadii sunnadu ay lahaayeen mutaqadimiintii muta'akhiriintii ee lama hayo meelay ku dambaysa inteeda badan waxaa lumiyey fitankii baa lumiyey qaar ka mid mida kutubtaa waxay luntay xilligii tataarku ay caalamulislaami qabsadeen oo ay maktabadihii iyo cilmigii gubeen kutub badan baa halkaa ku luntay mar kalena waxaa lumiyey oo qaatay xilligii eh, reer yurub ay caalamulislaami ku soo duuleen waxaa loo yaqaano eh, alisticmaaru aljadiid duulaankii u dambeeyey caalamulislaami ay waayo dhexe ku qabsadeen oo laga saari jiray wadamada markay qabsadaanba wax alla wixii turaad ah iyo kutubta iyo makhtuuaadkiibay gurteen saas daraad ba arkaysaan kutubta marka hadda la tabcinayo waxaa lagu leeyahay nuskhadiisa makhtuudka waxay taallaa baarliin baarliin baa loogu tegay jarmalkaa loogu tegay mid ingiriiskaa loogu tegaya mid faransiiska maktabadiisaa loogu tegaya oo makhtuuaadkii caalamulislami ay ka qaateen marka kutub fara badan baa saa ku maqan imaamulmusani kutubtiisii qaar badan oo ka mida ah, kutubtaasay ka mid taha marka qaar badan haddaa la helay oo la tabciyey kolba qayb baa soo baxaysa kutubtii muslimiinta culammadu ay lahaayeen oo kolba la tabcinaya yani waxa wey qaarna weli waa waa lala'ya saas maanaa ayib kutubtiisa waxaa ka mida kutub badan buu lahaa oo kitaab la yidhaahdo ifsaadu taqliid waxaa ka mid a alamru walnahyu cala macna shaafici altargiib fi اlcilm aljaamic اlkabiir aljaamic الصagiir aldaqa'iq wاlcaqaarib sharxu sunna oo kitaabkan hadda aynu bilaabayna ah almabsuud fi lfuruuc kitaab la yidhaahdo almukhtasaru alkabiir almukhtasaru alsaqiir iyo mid uu ku magacaabay mukhtasaru lmukhtasar mukhtasaru lmukhtasarkaasi waa kitaabka caanka ku ah bimukhtasari almusani waa la daabacay oo waxaa lagu daabacay isagoo saaran xaashiyada umka shaafici umka imaamu shaafici xaashiyadiisa isagoo saaran baa markii hore la daabacay markii dambana si gooniya loo daabacay waa hal mujalad hadda isagoo hal mujalladoo gooni u daabacan buu yaalla mukhtasarku mukhtasarkaasi waa kitaabka uu wakhti dheer ku alifay oo mid weyn buu ka soo gaabiyey wuxuu leeyahay waxaan ku alifay labaatan sano maxamed bn isxaaq baa wuxuu leeyahay musani baan maqlay oo dhahaya kuntu fii ta'liifi hada alkitaabi cishriina sana labaatan sanaan kitaabkaa dul fadhiyay buui wa allaftuhu alaaa maraatin wahayartuhu buui saddex goor baan alifay buu oon wax ka bedelay ku noqo haddana ka bedel ku noqo haddana ka bedel waa masale baraarujin mudano a'immadu saasay ahaan jireen kitaabka markaad alifto lama degdego waa la dhigtaa waa lagu noqdaa cilmi baa kordhi waxbaa laga bedelaa waxbaa lagu bedelaa waa la dul joogaa mar aad isleedahay malaha bisayl buu gaadhay baa bannaanka la soo dhigaayo la tabciyaa hadda laakiin waxa weeye fitnatu taaliif wax la yidhahdaa socdo nin walba risaalo yar intuu waxoogaa weliba intii hadda internetka iyo eh, makaatibtan electroniga soo baxeen eh, nin walba waxoogaa intuu isku soo uruuriyo eh, unbu maaratay soo dhigi muxuu ahay suuqa soo dhigi bas waxoogaa shili maahana laga yaaba inuu ka raadinayo marka wax weeyaan ma ahaan jirin aimadii hore labaatan sanuu ku noqnoqonaya kitaabka leanna kullamaa aad ku noqoto waxbaa kaaga soo baxaya waxbuu ka bedelaya marka saasay ahaan jireen alimaam maxamed nasir اdiin albani muxadi اlcasri baa isaguna sidaa ahaa raxmat ullaahi calayh yani aad buu kutubtiisa qaar ka mida waxay ag taalay labaatan sano ka badan oo uu ku noqonayo oo bedelaya oo maarata saa ku waday manaa sidaas weya kitaabka marka mukhtasaru lmukhtasar ama mukhtasaru lmusani waa kitaab aada loo ammaanay ilaa imaamu lmusani laftiisoo alifay uu laga wariyey inuu yidhi low adrakanii ashaaficiyu la samica minii hada lmukhtasar hadduu shaafici isoo gaari lahaa buu yidhi mukhtasarkan wuu iga dhagaysan lahaa buu waa sheekhiisii bimacnaa ammaan ma aha laakiin kitaabka dadaal buu geliyay caybna kuma aha sideedaba inuu sheekhu ardaygiisa wax ka wariyo soo ma ardaygiisa wax ka qaato oo soo mustalaxa ka mid ah ma aha baab la yidhaahdo baabu riwaayati alakaabir can alasaaqir kuwii waaweynaa oo wax ka warinaya kuwii ka yaryaraa oo saxaabo waaweyn soo kuwo ka yara wax kama warinayn soo kii ay culimmadu dhihi jireen muxadisiintu ninku muxadid maba noqdaba ilaa uu ka qaato can man fawqahu waman taxtahu waman milahu ilaa aad ninkaa koreeya iyo nin kula mida iyo midkaa hooseyda cilmiga ka qaadato muxadid ma ma tihidba soo ma marka saasuu ka wadaayo kitaabka qiimihiisuu tilmaamayaa shaafici waa iga dhegaysan lahaa buu yidhi hadduu soo gaadhi lahaa kitaabkaasi waa kitaabka marka asalka u ah kutubtii madhabka shaaficiga laga alifay ka dambeeyey minwaalka iyo madhabka saasay ku socdaan marka saasuu leeyahay abulcabaas ibnu surayj huwa aslu lkutubi almusanafa fi madhab shaafici wa calaa miaalihi ratabuu walkalaamihi fasaruu washarxuu buu ah, imaam musani unbay hadalkiisii sharxeen dariiqadiisii qaabku wax u baabeeyey unbay ku wadeen raggii ka dambeyo saas way marka ah, halkaa ka wad marka maawardi iyo eh, shiraazi iyo eh, muxuu ahaayey eh, ninkii la dhihi jiray imaamulxaramayn iyo hazaali iyo raggii madhabka u khidmeeyey oo kutubtan mukhtasaraadkuna kutubtoodii ay ka soo jeedo ayaguna waxay dabada kusii hayaan mukhtasarka musani mukhtasarka musanina wuxuu salka kusii hayaa imaamu shaafici iyo kutubtiisa iyo madhabkiisa saasay marka isugu abtirsatay kitaabkiisu marka waa kitaabkaa wa intaasaaba ku filanba madhabka shaaficiga inuu yahayba meesha maxadada isku xidha inuu yahay ku filanba imaam almuzani calayhi raxmat ullah waxaa ka mid a kutubtiisa masaa'il muctabara iyo muctaqad ama caqiidatu axmed ibnu xambal manhuuraat nihayat lkhtisaar nihayat lkhtisaarkaas waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku ururiyey ikhtiyaaraadkiisa imaamku keliya muqalid ma ahaynu madhabka shaaficiga sharxa madhabka shaaficinu sharxa ma ahaan jirin balse wuxuu ahaan jiray imaamu shaafici buu ku khilaafsanaa masaa'il fara badan lianna kaana mujtahidan saas daraaddeed xasaba daliil wa calaa muqtada daliil wixii uu arko imaamu shaafici in lagaga xoog badan yahy waa khilaafi jiray waxaa ka mid a ah masaa ku khilaafay khamradu ma nijaas baa mise waa aahir imaam musani imaam shaafici wuxuu maray inay nijaaso tahay ka hayrihi min alaima musani waa ku khilaafo wuxuu ka yahay culimmada qabta khamradu waa xaaraan laakiin waa daahir masaaishii uu ku garab maray bay ka mid tahay marka imaam almusani muxuu ahaayey kutubtiisu lama koobi karo waaa'iq iyo wasaa'il iyo kutub badan buu leeyay alimaam almusani caleyh raxmat ullah bacda xayaatin malii'a bilkhidma waalta'liif waaltasniif waalkhidma asharciya yacni nolol dheer oo uu ku qaatay adeegga uu diinta u adeegayo kutubtu alifayo cilmiga faafintiisa kadib ayuu geeriyooday wuxuu geeriyooday bisha ramadaan oo ay lix beri ka laaban tahay sanadku markuu ahaa laba boqol iyo lixdan iyo afartii taqriiban waxay isku agdhowaayeen bukhaari iyo muslim waliba muslim bay isku dhowaayeen xilliga dhimashada marka raggaasuu la wakhti ah imaamulbukhaari iyo muslim iyo axmed ibnu xambal iyo abuisxaaq ibnu isxaaq ibnu rahwiya waxbay ka horreeyeen raggaasay marka isku xilliye ahaayeen almusani oo wakhtiyadaasa wakhtiyadiisiiya macna ayib waxaa ku tukaday baa la yidhaahdaa cimrigiisu marka wuxuu ahaa siddeetan iyo sagaal sano ayuu cimrigiisu ahaa salaadda janaazadana waxaa ku tukaday baa la yidhaahdaa ardaygii cilmiga shaafici faafintiisa iyo madhabka faafintiisa uga dambeeyey oo la dhihi jiray alrabiic ibnu sulaymaan saaxibu shaafici ayaa ku tukaday baa la yidhahdaa salaada janaasada riwaayo kalena waxay sheegtaa maya waxaa ku tukaday ninkii amiirka ahaa alcabaas ibnu axmed ibnu tuuluun ninkii la dhihi jiray baa ku tukaday baa la yidhaahdaa sidaasuu marka nolol qiimo badan oo aad u qiimo badan imaamkaasi ku qaatay imaamka marka aan kitaabkiisa ka hadlayno caqiidadiisa sharxaya waa imaamkaas waxaan u malaynayaa in laga dharkay dhinaca waxaan baraarujin lahaa qolyihii shaaficiyada ahaa ee laba arrimood ay isaga qasantay marna shaafici sheeganayay marna ashcariyo sheeganayay mid baan ka codsan lahaa imaamu shaafici iyo abulxasan alashcari caqiidada ay u tiiriyaan way kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin abulxasan alashcari caqiidada ay u tiiriyaan oo maraaxil uu maray mid ka mid ahayd gadaal dambena sida saxda uuba ka toobadkeenoo ka noqdayba sida kutubtiisii dambe ku qoran abulxasan alashcari iyo imaamu shaafici hadday caqiida ahaan iskhilaafaan kaba soo qaad shaaficiyadu waxay u bahan in la weydiiya keed qaadanaysaan keed qaadanaysaan ma ashcari baad qaadanaysaan mise shaafici baad qaadanaysaan haddaydhaan ashcari baanu qaadanaynaa saddexdii qarni iyo shaaficiba waad khilaafteen iyo intii ka horraysay hadday baan qaadanaynaana waxaan ka codsanayaa inay daraaseeyaan abula xasan alashcari shaafici ma soo gaadheen bal ardaygii shaafici ardaygiisii ardaygii dambuu ahaa soo ma shaafici musani baa arday u ahaa musanina arday u ahaa saaji saajina waxaa arday u ahaa abulxasan alashcari soo ma marka midaan ka codsanaya waxa weeye shaafici ardadiisii iyo isaga laftiisa iyo aimadii wakhtigiisii noolaa maxaa caqiida u ahaa kuwaasaa ka turjumaya qoladii iyaga ka horraysay kuwaasina waxay ka turjumayaan taabiciintii kuwaasina waxay ka turjumayaan saxaabadii saxaabaduna waxay ka turjumayaan qur-aanka iyo sunnadii caqiidada saxdee la kala dhexlaytaa iyadaa wa imaamku markuu kitaabka gabagabaynayo waa u tegi doonnaa wuxuu dhihi doonaa madhabkan iyo arrimahan aan anugu sheegay keligii kuma ihi laakiin intaan culimo soo gaadhay oo dhan ayaa isku waafaqsanayd calaa shakl ijmac ahaan buu kusoo warinaya inuusan isaga keligii qabina wuxuu soo gaadhay wey ee culimmada sunnada uu ka soo gaadhay saas daraaddeed tacasubku ma fiicna tacasubku inaadu mare ku dheg noqotood meel isaga dhegto oo tidhaahdo caryaa iisoo mara waabaan maqalay waa soo gaadhnay ee maaratay isoo maraa malagii galaa waxba kuu faa'idayn mayso aakhiradaada iyo adduunyadaada toona laakiin inaad baxi xor ah samayso ood baadhis samayso ood kutubtii mutaqadimiinta ka bilowdo ood baadho oo aad soo gaadho markaa kadib muta'ahiriinta oo aad akhrido ood wax kala saarato adiga dantaada waay laakiin haddaad uun ashcari baan ahay daba taagnaato oo ma ashcari baa wax kuu tari doona waxba kugu biirin maayo haddaad gaftana aday kuu taallaa haddaad saxantana aday kuu taallaa saas daraaddeed waxaan dhihi lahaa bal ashcari inoogu kaadiye imaamu shaafici iyo ardadiisii caqiidadoodii bal aan ahrino waynu dhegaysano horay baa waxaan uga ahrinay saan idiin sheegayba abubakrin ismaaciili kitaabkiisii aan ahrinay ramadaankii hore shaaficiyulmadhab buu ahaa ninkii la dhihi jiray saabunina isagana shaaficiyulmadhab buu ahaa musanina waa shaaficiyulmadhab waa a'immadii hore marka bal qolyaha kutubtoodii ha lagu noqdaan dhihi lahaa si wax loo saxdo insha allahu tacaala darsiga inoogu xiga iyo kitaabka inoo bilowday intaasina waa muqadimadii kitaabka hada bilahi towfiq wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem